aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan cadowgii ilaahay dinta rabbi caayay ciidankii jabiyow cimrigiin hajiiro xabashid carigeen ciidayna tubaano raggii cersadayow cadowgiin hajaabo buri buri buri buri buri buri hoohow kuduul kuduul murtadyada carbisan cadowga niyu booliskeesiyadii ciilow camrigiin hajiiro caradood moryanta ragga cijiyaaye murtad ciribtirow cadowgiin hajaabo buri buri buri buri buri buri hoohow kuduul kuduul ragga cunay ku faar shufta calaashaadow ciidankeegiyo cimrigiin hajiiro cirifyada dalka carshiga la daago ciidankii dhowrayow cadowgiin hajaabo buri buri buri buri buri buri howhow kuduul kuduul webiyada cartamay eela calafsan jiray kuwii caabiyo cimrigiin hajiiro caqiidada islaamka cilmiga tawxiidka ciidankii dhowrayow cadowgiin hajaabo buri buri buri buri buri buri howhow kuduul kuduul murtad inay cunaan raggii caadaystaayo ciidankaygiiyow cimrigiin hajiiro raggan caajisaynin aanan cabsooniino ciidankaygiiyow cadowgiin hajaabo buri buri buri buri buri buri hoho kuduul kuduul ciidankii gaalada canka galiyaayee casharka u dhigow cimrigiin hajiiro ciidankii gaalada canka galiyaayee casharka u dhigow cimrigiin hajiiro buri buri buri buri buri buri ho ho kuduul kuduul